sugaan nusuula rabbi rabbiga soo degiddiisa subxaanahu nasihiddiisa wa tacaalaa korreeye kulla leylatin habeen kasta uu soo degayo ila samaa'i samadii xaggeeda uu soo degayo samadii addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka min hayri tashbiihin ayagoo oon ku shabahaynin lahu alle ama lahu nusuulkii binusuulilmakhluuqiina makhluuqiinta kuwa la abuuray soo degiddooda iyagoon ku shabbahaynin walaa tamthiilin iyo kala middhig la'aan walaa takyiifin iyo kayfiyin la'aan ayagoon kayfiye u samaynin bal iska dhaafay yuhbituuna waxay sugayaan maa shaygii ahbatahu uu sugay rasuulullaahi uu sugay sal alla alay wasalam oo wayantahuuna way ku ekaanayaan fiihi dhexdiisa ilayhi fiihi ay fi nusuul waay fiihi nusuulka dhexdiisa waxay ku ekaanayaan ilayhi ay ilaa maa ahbatahu rasuul wixii rasuulku sugay bay ku ekaanayaan oo ma dhaafayaan wayumiruuna way marsiinayaanoo way wadayaan alkhabara khabarkii xadiidkii alsaxiixa ahaa alwaarida ee ku soo arooray alwaaridu ee ku soo arooray bidikrihi sheegiddiisa calaa daahirihi wa yumiruuna way marsiinayaan alkhabara asaxiixa alwaarida ee soo arooray bidikrihi kusoo arooray bidikri nusuul kusoo aroorayna calaa daahirihi daahirkiisaasay ku wadayaanoo ku socodsiinayaan wa yakiluuna way tala saaranayaan cilmahu nusuulka cilmigiisana ilallaahi alla xaggiisa u tala saaranaya ayib qaybta koowaad taa wey sifatu nusuulka waxaa ku tusay oo khaasatan ku saabsan samada soke nusuulka ah sifatu nusuulkaasi qur-aanka kuma soo aroorin laakiin waxay ku timid xadiiska nebiga sal alla alay wasalam oo xadiid mutawaatir ah duruqdiisa ayuu inoo keeni doonaa insha allahu tacaala oo dib buu xadiis ka keeni doonaa bisanadihi buu ku keeni doonaa ayib laakiin hadda muctaqadkii ahlusunna iyo asxaabuulxadiid ay mas'aladaa ka qabeen buu si duuduuban inoogu sheegay wuxuu yidhi waxay sugaan alle inuu habeen kasta samada soko u soo degayo muusan kala sheegin habeenka wakhtiga uu ka yahay maxaa yeele riwaayaadka xadiidka aada isugu khilaafi doonta ma thuluthu lleyl baa ma shatruleyl baa ma yacni waxa weeye ma yacni thuluthka horaa meesheedaan riwaayaadka ugu tegi doonaa insha allahu tacaala oan kala sheegi doonaa bal sidii laysu waafajin lahaa laakiin isagu hadda wuxuu itlaaqay uun habeen kasta inuu ilaahay samada soke usoo degayo way sugayaan asxaabulxadiidku iyagoo oon ku shabihin ilaahay nusuulkiisa iyo soo degiddiisa soo degiddaanta iyagoon ku shabihin yacni kuwa la abuurtay ee makhluuqa ah soo degiddoodoo kale iyagoon ku shabihin oo ma dhahayaan alle nusuulkiisu iyo soo degiddiisu waxay la mid tahay soo degidda khalqigoo kaleeto abadan taa ilaahay waa ka nasahayaan subxana wa tacala saan soo marnayba laysa ka midlihi shaywa walaa tamthiilin ay iyagoon kala mid dhigin tashbiiha iyo tamhiilku waa kala gedisan yahay farqi yar baa u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxa weeye tamhiilku waxaa la yidhahdaa labada shay ee laysku matalayo markay min jamiici alwujuuh iskaga mid yihiin waxaa la yidhaahdaa mithli baa la dhahaa haadaa mithlu haada kanuu la mid yahay dhinac walba waa kala mid markaas tamhiil baa la dhaha mumaahalaa la yidhahdaa markaa amaa tashbiiha iyo mushaabahadu ayadu waxa weeyaan awjuhda iyo jawaanibta inteeda badan hadday isaga eg yihiin ama iskaga mid ka yihiin dhinacyaha qaarkood haba isku khilaafsanaadeene waa la dhihi karaa yani waxa weeye haadaa shabiihu haada saas maanaa marka waxaa ka xeel dheer tamthiilkaa ka xeel dheer tamhiilkaa ka xeel dheer macnaha ayb maala yani yani maala nin lilahi lmasal ulacla lakin tusaale taqriibiya weeye laba ruuxoo maalan wejiga unu isaga eg laakiin inta kaleeto aan isagaen waad dhihi kartaa fulaanun shabiihu fulaan laakiin ma dhihi kartid fulaanun milu fulaan ma dhihi kartid saasuu macanaa ilaa ay dhinac walba iskaga mid noqdaan markaasaad dhihi kartaa fulaanun milu fulaan laakiin hadday uun dhinacyaha qaarkood isaga mid yihiin dhinacyaha qaarkoodna isku khilaafsan yihiin marka waxaad isticmaalaysaa kelimada yani waxa way shibhigaad isticmaalaysa saas maanaa marka tashbiihna ma sameeyaan tamthiilna ma sameeyaan waa midaan horey usoo sheegnay oo sheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin uu lahaa nafyu tashbiihaasi calaa itlaaqihi in loo anfiyaay wuxuu leeyahay yani waxa way sax ma ah laakiin nafyu tamhiilka qoray ayaa sax ayb marka kuma shabahaan kala midna ma dhigaan walaa takyiifin iyo kayfiyin la'aan taana waataan soo marnayo sifada nusuulka uma sameeyaan kayfiye mucayana oo ma dhahaan sidaa iyo sidaa iyo sidaasay u taallaa kayfiyada qaabkaasu usoo degay laanna taasi waataan hore usoo sheegnayoo cilmigeeda waa layska qariyey laysumaba ogolaaninba ayb bal yuhbituuna maa ahbatahu rasuululahi lahi sal alay slam waxay sugayaan wixii rasuulku uu sugay bay sugayaan sal alay slam soo rasuulku ma dhihin alle waa soo degaa habeenkii oo samada sukuu u soo degaa sidaa rasuulku u sugay bay iyaguna u sugayaan wa yantahuuna fiihi ilayhi yacni waxay ku ekaanayaan nusuulka sifada nusuulka dhexdeeda iyo arrinkeeda markay ka hadlayaan nebiga hadalkiisii bay ku ekaanayaan ma dhaafayaan wuu soo degayaa wuu soo degayaa si is isaga u qalantu usoo degayaa aan macnaha waxa weeye khalqiga nusuulkiisa shabihin kayfiyada iyo qaabku u yaalla iyo waxyaalaha iyo su-aalaha ka dhalan karana halkii nebigu kaga istaagay bay kaga istaagayaan khabarka ku soo arooray ee arrintaa ku yimid waa xadiiska inoo soo socdana daahirkiisay ku codsiinaya daahirkiisa maxaa laga wadaa waa la yaqaanaa yanzilu rabbunaa luqada carabiga waa la yaqaanaa maxay ku tahay luqadii qur-aanka iyo xadiidku ku yimid yacni nusuul waa la yaqaanaa daahirkaa laga fahma nusuulkoo luqadii carabiga ahayd lagaga fahmayo daahirkaasay ku wadayaan sidaa daahirkay ku wadayaan oo daahirka waxaa ka baxsan in daahirka aad ka leexisoo tidhaahdo maya nusuul xaqiiqiya lagama wadee waxaa laga wadaa yanzilu amruhu ilaahay amarkiisaa soo degaya ama waxaa soo degaya waa malaa'ig ilaah taasi waa xadiidkii oo daahirkiisii aad markaa ka leexisay daahirkiisii kumaadan wadine macno kaleeto oon nusuulka loo isticmaalin oo luqada carabiga aan ku soo aroorin ayaad markaa ula kacday oo markaa daahirkii waad ka saartay wey macana wayakiiluuna way tala saareen cilmahu ila allah cilmigiisana ilaahay bay u tala saaranayaan subxana wa tacala cilmuhu waxay ka wada macnaha cilmu nuzuul cilmigana waa kan soo barna waxaa laga wadaa bimacnaa cilmu lkayfiya saas maanaa cilmu lkayfiya kayfiyada nusuulka oo wax laga ogaado cilmiga ku saabsan ilaahay baana u tala saaranaya ilaahay baa garanayay dhahaya xaqiiqatu nusuul iyo macnaha waxa weye kayfiyatu nusuul iyo kunhu nusuul kunha nusuul ilahay baa garanaya subxana wa tacala waa arrin ilaahay uusan noo sheegin yani wax waxba ka garan may ayib halkaasay marka kaga hadhayaan kayfiyada oo la dhex gala waxaa ka mid a oo khalad ah in la yidhaahdo allah subxaana wa tacaala markuu samada soko u soo degayo carshiga korkiisii ma ka soo wareegaya markaasuu samada soko usoo wareegayaa miya oo carshigii markaa waa ka madhanaya alle carshiga korkiisii ilaahay waa ka madhanaya waa ka bannaananaya ilaan hoos buu yimid arrintaa in qaabkaa loo galo su-aashaa layska weydiiyaay waa kayfiyadiioo la gudagalay wey waxaana layska ogaa kayfiyada in laga aamuso soo maaha kayfiyada in laga aamuso cidda markii ay meel ka tagto oy meel tagto meeshii ay ka tagtay bannaanaanayso meeshuu tegayna ay buuxsamayso aynu ku naqaano qaabkaa iyo kayfiyadaasi makhaaliqa mise waa makhluuq waa makhluuqa weli marka waxaa kugu qufulan tilmaamihii iyo sifaatkii khalqiga aad ku taqaanayn baa kugu qufulan su-aasha markaas weydiinayso oo carshiga ma ka soo wareegahaya oo samadu ma imaanahaya waxaas markaad isweydiinayso qalbigaaga waxaa buuxiyey tashbiih oo khaaliq iyo makhluuqii baad u kala qiyaas qaadanaysa markaasaa waxaad isweydiinaysaa su-aalo ka dhalan kara dhaqankii iyo sifaatkii makhluuqa lagu yaqaanay haddaadse arrinta aad marka horeba qalbigaaga gelin lahayd waxa laga hadlayo waa khaaliq iyo sifaatkiisa khaaliq iyo sifaatkiisana kayfiyadooda lama yaqaano ta khalqigagelisay maxaana laiska ogaa kayfiyada ka aamusa kayfiyad ha galin baa laiska ogaa waxaa kayfiyadii oo la galay ka mid a ah, oo iyadana khalada inaad tidhaahdo oo caalamka uluulaylku waa u qaybsan yahay caalamku markuu meel habeen ay tahay meesha kale waa maalin markay annaga noo tahay ulusu leyli alakhiir markay noo tahay caalam baaba waxay u tahayba waabar u tahayba marka seeba macnaha waxa weye caalamkii isku ulusu leyl maaha isku habeenna ma aha seebuu usoo degayaa wey marka taana waxa weeyaan waa kayfiyadiiood faragelisaye warkaa jooji soo laguma dhin kayfiyaha faraha ka qad kayfiyada faraha ka qaad ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yucjizuhu shay-un fi lardi walaa fi alsamaa waxaanaad isweydiinaysoo dhan qiyaasta makhluuqaad ku socotaa weli weli sifaatkii makhluuqaa qalbigaa ku qufulan ka bax waxa laga hadlayo waa khaaliqii kownkan abuurtay sifaadkiisa kayfiyadoodana aan la garanaynin nusuulka kayfiyadiisa aan la garanaynin waxaasoo dhan way kaa xidhmayaan daabad marka horeba ictiraafto khaaliqa laga hadlayo sifaadkiisu kayfiyadooda ma naqaan su-aalahaasoo dhan waa kaa xidhmaya haddiise laakiin qiyaaskii makhluuqa uun meesha kuusoo istaagaya sifaadkiisii waxaad gelaysaa markaasi mataahaad iyo su aalo aan laga bixi karin ayaad markaasi gelaysaa macna oo aad ku weerarto ayb kadalika sidaasoo kale buu sheekhu yidhi ayay yuhbituuna waxay sugayaan maa anzalahu allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey caza yacni haalib ahaa ismuhu magaciisuye fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa uu ku soo dejiyey oo ah macnaha min dikri almajii'i imaanshaha sheegiddeeda ah walityaani iyo imaanshaha ah waxaa kaloo sugayaan sifatu lmajii walityaan oo iyaduna qur'aanka ku soo aroorto rabbi qur-aanka ku sugay iyadana way sugayaan wakadalika sidaasoo kale ayay yuhbituuna sugayaan asxaabulxadiidku maa anzalahu allahu wuxuu alla soo dejiyey caza smuhu yacni magaciisu cizi lahaaye fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa uu ku soo dejiyey oo maxay ah oo min dikri almajii'i imaanshaha sheegiddiisa ah iyo walityaani imaanshaha almadkuurayni ee la sheegay majii'i iyo ityaankii almadkuurayni ee la sheegay fii qowlihi alla odhahdiisa lagu sheegay casa wajalla uu yidhi hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu fii dulalin min alghamaami waalmalaa'ika hal yanduruuna miyay koranayaanoo sugayaan ilaa an yaatiyahum allah alla inuu u yimaado mooyaane fii dulalin daruuro dhexdood ya fii dulalin yani waxa dulalka wax wax la yidhahdaa oo min alghamaami daruuro ah waalmalaa'ikatu malaa'igtii inay u timaado may wax kale miyay sugayaan iyo wa qowlihii odhahdiisa oo alla yidhi caza smuhu uu yidhi wa jaa'a rabbuka rabbigaa baa yimid waalmalaku malaa'igtiina way yimaadeen safan safan ayaga oo safsafan ah, xaalay safsafan yihiin oo safsaf yihiin ayay yimaadeen marka ilaa an ya'tiyahum allahu fii dulalin min alghamaam sifatu ityaan alla inuu imaanayo inuu imaanayo ayay ku caddahay tan dalena wa jaa'a rabbukana waxay ku caddahay sifatu lmaji iyadana oo iyadana imaanshihii ah taas macanaha alle wuxuu u imaanayaa lifasli alqadaa lifaslilqadaa addoommadiisa inuu kala xukumo oo uu macnaha waxa weye cid walba uu siiyo gartiisii iyo camalkuu shaqaystay iyo abaalgudkiisii inuu mariyo ayuu alla u imaanaya subxana wa tacaala marka haddaad tidhaahdo kayfa ya'tii seebuu u imaanaya alkayfu majhuul waay alkayfu majhuul aw alkayfu hayru macquul laakiin sifatu lmaji sug rabbi subxaana wa tacaala inuu imaanayo sug qaabkeeda iyo kayfiyadeediiyo say u taallana iska xidh daa ha gudagelin hawlaynu qaadi karna ama garan karayna maaha ilaahay bay subxaana wa tacaala khaasu tahay oo macnaha waxa weeyaan sirtiisa wey saddexdaa markuu isdaba dhigay sifatu nusuul iyo ityaan iyo majii ayuu markaasi wuxuu keenayaa kutubtii selafka ama culimmadii kutubtii kutubtoodii soo guurisay ayuu wax ka mida ka soo guurinayaa siduu horeba macnaha wax weeyaan hadda ka horba inoogu sameeyo macnaha usoo kutubta culimmada uga soo guurinaya wuxuu yidhi sheekhu qara'tu waan akhriyey buu idhi fii risaalati shaykhi ah, sheekha risaaladiisii baan akhriyey wa jaa'a rabbuka iyo hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu iyo kulli qoladan oo muxarifada ah ee nusuusta daahirkeeda ka leexisa si muctazilada iyo jahmiyada iyo wixii raacay waxay ku awilaan rabbuka ay amru rabbika amru rabbika aayaddii ku jirta maxay ahayd hal yanduruuna ilaa an ilaa ilaa an yaatiyahum allah maxay hal yanduruuna ilaa aw yaأtiya bacdu aayaati rabbika ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabbuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabbika inta laysdaba dhig u fiirso malaa'igtii baa imaanaysa rabbi baa imaanaya aayadaha rabbi qaarkood baa imaanaya nas waxay ku tahay imaanshahani inuu imaansho xaqiiqiya yahay oo rabbi subxaana wa tacaala imaanshahiisa maxaa yeelay malaa'igtii oo makhluuqaa laga hormariyey aayaadkii oo makhluuqaa laga hormariyey yaa laga dambaysay rabbi subxaana wa tacaala oo magiciisii yani yaa dhexda la dhigay waxay daliil u tahay aw ya'tiya rabbuka inaan la dhihi karin amru rabbika lianna aayaadku waa min amri rabbii aayaadkan dib laga sheegay baa amarkii rabbi ah amaa rabbukadu waa alla subxaana wa tacaala laftiisa wey alla subxaana wa tacaala sida daahirka aayadda ka muuqata amru rabbika marka laguma awili karo waa ta'wiil waa aan daliil haysanin wey waa sarfu lafdi can daahirihi bilaa daliil waana midaynu soo barannay inay taxriif tahay oo macnaha wax weeyaan aynan ta'wiilkii saa'iq ee sharciga uusan ahayn qara'tu waan akhriyey buu uhi fii risaalati shaykhi sheekha risaaladiisii dhexdeeda ayaan akhriyey abibakrin ismaaciili ahaa ilaa ahli jaylaana ree jaylaan uu u diray risaaladii ree jiila jaylaan uu u diray ee uu qoray ayaan akhriyey buuri qara'tu waan akhriyey fii risaalati shaykhi sheekha waraaqidiisii risaaladiisii abibakrin ismaaciili ahaa ilaa ahli jaylaana uu u diray ayaan akhriyey buuri ana allaha alle baan ka akhriyey subxaanahu ee yanzilu wuu degaa ila asamaa'i samadii addunyaa ee ugu sokaysay buu ku degaa kusoo degaa yuu usoo degaa macnaha ina allaha alla subxaanahu yanzilu wuu degaa ila asamaa'i dunya buu usoo degaa samada soke calaa maa saxa sida ku asaxay bihi isagao uu ku asaxay alkhabaru xadiidku can rasuuliillaahi uu kaga asaxay sal alla alay wasalam waa xadiiska inoo soo socda wey waqad qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajal hal yanduruuna ila an yaأtiyahum allahu fii dulali min alghamaam wa qaala wuxu uhi rabbi subxaanaه wa tacaala wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa wanu'minu weli wuxuu wadaa kitaabkii ismaaciili hadalkii ku yaalla wey labadan aayadood buu keenay wanu'minu waanu rumaynaynaa buu yidhi bidalika arrinkaasaanu rumaynaynaa kulli bidalika arrinkaasaaanu rumaynaynaa kullihi dhammaantii oo nusuulka iyo ityaanka iyo majii'a dhammaantii waan rumaynaynaa buu buui calaa maa jaaa sidii sidii uu ku yimid calaa maa jaaa sidii uu ku yimid arrinkaasi ee uu ku soo arooro qur-aanka iyo sunnada ugu yimid baan ku rumaynaynaa bilaa kayfin kayfiya la-aan ah. yani bila ah. kayfiye la anfinaya ee meesha laga saaray waa midaan anagu sifadu kayfiye male maaha nusuulku kayfiye male ma aha majii'a iyo eetyaanku kayfiye male lagama wado wax walba kayfiye iyo qaab buu leeyahay laakiin macnaha laga wahda waxa wey bilaa kayfin naclamuhu ah kayfiye la anfinayay ee meesha laga saaray waa midaan anagu ognahay mid kayfiye aan anagu ognahay ma jirto waxba kama ogin way manaa saas ya ayib horena waa usoo tilmaanay falow shaaca hadduu doono subxaanahu nasihidiise an yubayina inuu caddeeyo lanaa annaga kayfiyata daalika arrinkaasi kayfiyadiisa nusuulka iyo majiica iyo ityaanka qaabka uu u yaaliya kayfiyadiisa inuu noo caddeeyo allah hadduu rabo facala wuu fali lahaa rabbi subxaana wa tacala waxba kuma adka wax walba waa u fududi hadduu allah subxaana wa tacaala doono oo uu rabo inuu inoo sheego sifaatkaasi kayfiyadiiyo qaabkay u yaallaan alla waa yeeli lahaa hadduu doono laakiin muusan doonin hadduusan doonin maxaan samaynaa marka fantahaynaa marka waxaan ku ekaannay ilaa maa shaygii baan ku ekaanay axkamahu alla uu sugay wuxuu caddeeyoo noo qeexay oo uu noo sugay baan ku ekaanaynaa mana gudbayna gudbayno oo muxuu noo caddeeyey wuxuu noo caddeeyey majii iyo ityaan iyo nusuul luqatulcarab markii loo noqdo waa la yaqaanaa macnahooda kayfiyada laakiin sifo ilaahay markay yihiin kayfiyaday u yaallaan nalooma sheegin intii aanu garannay ee naloo sheegay baanu ku ekaanaynaa ee qur-aanka iyo sunnada soo hortay mana gudbayno wa kafafnaa waanu ka kaaftoomaynaa a waanu ka gaabsanaynaa wey can iladii kii xaggiisa yatashaabahu dhehgelaya wixii naga qarsoomayoo naga dhehgashan oo aan noo caddaynna waanu ka gaaf waanu ka gaabsanaynaa wey macanaha waanu ka gaabsanaynaayo waanu ka istaagaynaa waanu ka joogaynaa ma dhexgelayno tashaabuhaas macnaha waxaa laga wadaa waatan soo soo marnaye yacni alladii yatashaabah waxa weeyaan waa kayfiyada saas way macnaha kayfiyada sifaatka ayaa dheh gelaysaoo la garanayn macnaha wa kafafnaa waan ka gaabsanaynaa waa ka joogaynaa can iladii midka yatashaabahu dheh gelayo oo naga qarsoomayana oo aan naloo sheegin oo naloo caddaynin waa ka gaabsanaynaayo isku taxallujin mayno iskuna dhibi mayno raaraadinna mayno walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaan laguuba sheegin oon laguu caddaynin adiga maxaad u doondoonani raadraadintiisu soo lugooyown maa waad isdaalin wakhtina waad iska bixin marka dambena waxaa laga yaabaa inaad dalaal iyo baadi uun ku dambayso wax ilaahay baa yaa qarsaday cilmigiisa wax ilaahay khaas uu la noqdoo gooni la noqday sideedaba lama raaraadiyo lama doondoono meesheedaa lagu daayaa saas saasaa lagaga kaabsadaa ayib id cilladu waxa weeyaan buu idhi kunnaa waxaanu ahayn buuhi qad umirnaa kuwa la amray bihi isaga fii qawlihi baanu lagu amray ah. yacni bihigaas maxaa laga wadaa bihi ay bilkafi waay kafigaas ama waxaad tidhahdaa bihi bilmadkuur kaa la soo sheegay oo muxkamkana inaan ku ekaanno mutashaabihana inaannu ka gaabsanno arrinkaa isagaa waa nala amray saas way macnaa id cilladu waxa weye kunna waxaanu qad umirnaa kuwa la amray baanu ahay bihi kaa la soo sheegay fii qowlihi caza wajalla baana lagu amray uu yidhi rabbi subxaanah wa tacaala huwa alle alladii midka weye anzala dejiyey calayka korkaaga kusoo dejiyey nebi maxamedow alkitaaba kitaabka qur-aankaa kusoo dejiyey minhu kitaabka qaarkii aayaatun aayado wey aayadahaasoo muxkamaatun la sugay minhu bimacnaa bacd huwa kitaabka qaarkii waa aayado la sugay oo macnahooda la sugay oo iska cad macnahoodu waadix yahay wey maanaa ayib hunna aayadahaa la sugay ummulkitaabi waa kitaabka asalkiisa waay kitaabka ayagaa asal u ah asal waay asal weeye haddii la yidhaahdo mutashaabihuna waa farac iyagaasaa dib loogu soo celinayaa oo yacni caddayntii mutashaabiha muxkamkaa laga raadinaya haddii laga waayo khalaas mutashaabiha waa laga gaabsanaya marka ayib hunna iyagu ummulkitaabi wey wa ukharu wa minhu kitaabka qaarkiina ukharu kuwo kale wey aayado kale wey mutashaabihaatun oo yacni waxa weeye dheeh gashan dheeh gashanoo macnahoodu uu qarsoon yahay mutashaabiha ayaa laba qaybood ah siday culimada tafsiir ku leeyihin mutashaabi dadka qaarkood uun mutashaabih ka ah oo dadka qaarkood unbuu ka qarsoon yahay qaarkood way garanayaan oo xadiidkii macnaha waxa weeyaan xadiidkii nucmaan ibnu bashiir fii saxiixi muslim soo garan maysaan ah, alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaat maxaa la laa yaclamuhunna kaiiru min annaas qaar baa markaa garanaya wey sida loo kala aqoon badan yahy mutashaabiha yacni qarsoon iyo culuumta qarsoon qaarna culimmada qaar bay ka qarsoon yihiin iyo dadka qaarkood qaarna way garanayaanoo nusuustoodii iyo adiladoodiibaa ilaahay u furayoo way garteen mutashaabiha qaar ka midana wax garan kara maba jiraba oo macnahoodaba walaa hadday culimoo dhan isu tagto lama soo saari karo taana waa mutashaabiha waxa weeyaan noociisa labaad wa marka wa waukharu mutashaabihaat fa ama aladiina kuwa marka fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda zayqun leexashadu ay ku sugan tahay dadka qalbigoodu leexsan yahoo qalbigoodu uu yacni waxa weeye qallocsan yahay oo xumaanta xaggeeda u qallocsan yahoo uusan qalbigoodu toosnayn fayattabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii dheex dheex wixii dheeh gala oo minhu kaa ka mid yacni wixii dheh gashanoo qarsoon bay raacayaan oo raadinayaan ayib maxay saa u yeelanayaan ibtiqaa'a alfitnati fitna doonideeda darteed fitnay doonayaan inay iyaguna fitnoobaan dadkana fitneeyaan bay rabaan saas daradeed bay mutashaabiha u raraadinaya wabtiqaa'a ta'wiilihi iyo leexintiisa raadin ay raadinayaan wabtiqaa'a ta'wiilihi tafsiirkiisa iyo xaqiiqadiisa raadin ay raadinayaan daraaddeed waibtiqaa'a ta'wiili macnaha shaygan mutashaabiha bay xaqiiqadiisii iyo tafsiirkiisii rasmiga ahaa bay rabaan inay helaan fitnana waa u dheer tahayoo fitnay raadinayaan labadaa arrimood daraaddeed bay macnaha mutashaabiha u raaracayaan ayib wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu xaqiiqadiisa iyo tafsiirkiisa xaqiiqiga ila allahu alla mooye cid kale ma oga alle keliya taa og ayadoo saa ay tahay bay haddana raarraadinayaan wax cilmigeeda ilaahay keli u ogsoon yahay bay iyagu doonayaan inay wax ka ogaadaan ibtiqaa'a alfitnati waibtiqaa'a ta'wiili walxaal bay saa yeelayaan maa yaclamu uusan ogeyn ta'wiilahu ila allahu alla mooye waalraasikuunadu jumlo marka bilaabanaysa ka dhig waalraasikuuna kuwa xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay oo aqoonta dheeraadkaa leh yaquuluuna iyagu waxay yidhaahdaan aamannaa waanu rumaynay bihi kaa la soo sheegay rumayna oo ah macnaha mutashaabiha iyo muxkamka labadaba rumayna kullun mid kasta oo labadaa ka midi min cindi rabbinaa rabbigana agtiisuu ka ahaaday mutashaabihan cilmigiisa la qariyeyna ilaahay baa soo dejiyey oo aayaadka ah muxkamkan iska cadna ilaahay baa soo dejiyey labaduba xagga ilahay bay ka yimaadeen wamaa yadakaru labadaba marka waa rumaynay wey macnaha kullu min cindi rabbina labadaba annagu waa rumaysannay mutashaabihana waxaanu ka garannana khayr wixii aanna ka garan weynana cilmigiisa ilahay baan u daynayna muxkamkana hadda isagu waaba iska cadyahay wamaa yadakaru ma waana qaato ilaa ulul albaabi caqliyada fayow kuwa u saaxiibkaa mooyaane kuwa caqligoodu fayow yahay oo wax kala garanaya kuwa caqligoodu jiran yahay maaha kuwa caqligoodu jiran yahay qalbigooduna jiran yahay waa kuwa mutashaabiha raadinaya wey laakiin kuwa caqligoodu fayow yahay kuwaasaa waana qaato mutashaabihana duduubkaasay u rumeeyaanoo cilmigiisa ilaahay bay u daayaan muxkamkana way qaataanoo macnihiisa intay gartaan bay dhaqan geliyaan saasaa ilaahay subxana wa tacala addoommadiisa u kala qaado qolona waa qoladaa fitnaysan ayib waa ka nebigu salawatu rabbi wasalam aleh xadiis saxiixa kaga sugan tahay oo kaga sugan yahay kuwa waxaa imaan doona buu nebigu uri sal lla alay waslam qur-aanka mutashaabiha raacraacaya iska jira buu nabi uri sal lay slam kuwaasoo noocaasoo kale ah kuwa noocaasoo kale ah iyaakum wa iyaahum iska jira ah, saas ayib waqtigii saxaabada ridwanullah calayhim arrintu saasay ahaydo hadday arkaan ruux qur-aanka mutashaabihiisa dabagelgelaya oo raarraadinaya waa la edbin jiray waa la garaaci jiray sidii uu matala cumar ku sameeyo kale ninkii la odhan jiray sabiiq isbuun casal oo kale ninku uu ku sameeyey isagoo aayadahan uun raarraadinayo arkay oo waxaan uun baarbaadhahayo oo daba joogo uruurinayo madaxuu ka garacay ilaa uu yidhi amiirkii mu'miniinta wixii igu jira waa iga baxay garaaca ha layga daayo cumar markii dambe wuxuu soo saaray wareegto ah yaan lala hadlin buuhi lalamana fadhiisan karo lalamana hadli karayo markaasuu sidii isagoo rati cadho qaba sidii rati cadho qaba ah isagoo abu macnaha waxa weeye meelahaas mari oo madluufsan oo masaajidka hadduu soo fadhiisto wax la hadli ma jiro oo tacsiir waxaa la saaray aan caadi ahayn ilaa uu soo noqday oo ka soo noqdo oo yidhi yaa amiira almu'miniin waa waa toobad keena wixii igu jiray oo dhanna waa iga daatay ah, ah, dadkaa ka mid noqon layidhi marka saas maana marka yani waxa weye waa waa irid irid furiddeedu ayna sahlanayn irid furiddeedu ayna sahlanayn mutashaabihaasi yacni wuxuu ku fiican yaho ku nabadgelyadu ku jirtaa in la sallimo oo la yidhaahdo sidiisaa ilaahay subxana wa tacala ku sheegay lagu daayo aadan macnaha waxa weye wixii aan cilmigiisa lagu furin ba aadan dabagelin qaala imaamku wuxuu yihi akhbaranaa abu bakrin ibnu zakariya ashaybani imaam xaafidow qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay abaa xaamid ibnu sharqi waa iqa xaafid isagana yaquulu isagoo baan maqlay abu xaamidkaasi axmed ibnu maxamed inaysaaburi baa la yidhahda yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay xamdaan baan maqlay assulami axmed ibni yuusuf isaguna waa iqatun habtun wa abaa daawuuda iyo abu daawuud baan maqlay alkhafaaf sulaymaan ibnu daawuud baa la yidhahda yaquulaana ayagoole baan maqlay labadoosi samicnaa waxaan maqlay isxaaq ibnu ibraahim alxandali yaquulu isagoo leh isxaaq ibnu ibraahim alxandali waa ibnu rahwiya waa isxaaq ibnu rahwiya weeyaan macnaha yaquulu isagoo baan maqlay qaala lii wuxuu igu yidhi alamiiru amiirkii wuxuu igu yidhi cabdullaahi ibnu taahir ahaa ah, khuraasaan ayuu iyuu ka ahaa iyuu guddoomiye gobol ka ahaa xilligii ma'muun ma'muun xilliguu khaliifka aha khaliifka muslimiinta ayuu khuraasaan buu guddoomiye uga ahaa cabdullahi ibnu taahirkaas ayib <coughs> laba boqol iyo soddonkiibuu dhintay laba boqol iyo soddonkii ayuu dhintay alraajix ayib qaala lii wuxuu igu yidhi buuhi alamiiru cabdullaahi bnu taahir ahaa wuxuu yidhi yaa abaa yacquuba abuu yacquubow waa kunyadii isxaaq ibnu rahwiya wa isxaaq ibnu ibraahim kunyadiisii wa yaa abaa yacquuba abuu yacquubow haada alxadiidu xadiidkani alladii xadiidkaasoo tarwiihi aad warinayso can rasuulillahi sal lla lay sl rasuulka xaggiisa aad ka warinayso oo ah yanzilu rabbunaa kulla laylatin ila asamaa'i ddunyaa yanzilu waxaa soo dega rabbunaa rabbiganna kulla leylatin habeen kasta ila asamaa'i samadii xaggeedu usoo degaa samadii addunyaa ee ugu sokaysa samooyinka xadiidka noocaaseed warinayso kayfa sidee buu yanzilu usoo degaa buuhi soo ma jeed madaxda waagaasi waxaa gashay afkaartan ictisaalka waataan soo sheegnay niman muctasilo la yidhaahdaa intay madaxdii u dhunteen bay waxay ka dhaadhiciyeen khulafadii iyo madaxdii iyo guddoomiyaashii qaar ka mida iyo waxay ka dhaadhiciyeen afkaartii muctasilada afkaartii ictisaalka marka sifaadkoo la inkiraa ka mid ah ninkan marka wuxuu yidhi kayfa yanzil see usoo degaa samasa usoo degaa xadiiska waa adiga warinaye su-aashaan kaa weydiinaya waxay tahay kayfa yanzil ayib qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi marka acaza allaahu allaha ciseeyo alamiira amiirka allaha ciseeye laa yuqaalu lama yidhaahdo liamri rabbi rabbi arrinkiisa iyo amarkiisa kayf lama yidhaahdo waa yacni nin aqoonba uli maa waxan soo ma jeed waa nin uun shubahaad inta la geliyo oo niman uun qawlaysataa intay heleen waxoogaa wax laga dhaadhiciyo oo wax lagu shubay waay waana amiiroo dee waxa wey waa nin madax w waa nin madax wey hadalka u fiirsa marka usluubka yani waxa weeyaan alimaam isxaaq ibn ibraahim alxandali usluubkuu isticmaalay u fiirso nimankan madaxda sidoodaba waxa weeye waxoogaa in la ammaano oo wax iska jecelyahay markaad tidhahdo macnaa kelimo waxoogaa ammaano ku tidhaahdo waa kuu soo istaagaya laakiin hadduu waxoogaa kaa dareemo yani su adab iyo qalafsanaan iyo dadka caadiga ah hadalka lagula khidaaboo kale adoo kula khidaabhaya iyo inuu wax kaa dhegaysto iskaba dhaafe aday naftaadaaba khatar gelahayaba soo ma marka wuxuu u marayaa usluubka u marayo acaza allahu alamiira buu u maraya nebiguba salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu hiriqla waraaqda u diray muxuu yidhi ilaa hiriqla cadiim ruum soomudhi cadiim ruum gaal buu ahaa laakiin usluubkani waa usluub inay wax ku qaataan la doonayo inay wax ku qaataan la doonayo waxoogaa waxaa qaalib ku ah madaxda iyo dadkan yani waxa ruux mar hadduu jago iyo mas-uuliyad qabto inta badan waxaa qaalib ka ah kibirka iyo isla weynanka marka si khiaab ruux caadiya lala khiaaboo kale loolama khiaabo usluubkaasaa ah macnaha lagula khiaabo qultu waxaa idhi bu acaza allahu allaha cizeeye alamiira amiirke laa yuqaalu lama yidhaahdo liamri rabbi rabbiga amarkiisa lama yidhaahda kayf lama yidhaahdo inamaa yanzilu wuu soo degaa bilaa kayfin kayfiyad la-aan bilaa kayfita muxuu ka wadaa marka nusuulkiisu kayfiye male muuyo ka wadaa maya wuxuu ka wadaa bilaa kayfin naclamuhu saas macana kayfiye aan ognahay soo degiddiisa kayfiye uma ogin oo kayfiyadeeda ma garanayn laakiin wuu soo degi ilaahayna subxaana wa tacaala sifaadkiisa iyo amarkiisa lama yidhaahdo kayf lama dhaho kayf qaab kee lama yidhaahdo lanna waaba khaldan tahayo min asliha bay khaldan tahay kayf waxaa la yidhahdaayo wax layska weydiiyaa makhluuqaadka wixii ku saabsan laakiin khaaliqa wixii ku saabsani kayf lama yidhaahdo saasuu yidhi alimaam isxaaq ibnu ibraahim alxandali aarkaasi sanadkiisu waa saxiix sanadkiisu waa saxiix waxaana soo saaray xikaayadaasi abu ismaaciil alharawi fii kitaabi damu lkalaam wa ahlihi buu ku soo saaray bayhaqi fi asma wasifaat laalakaai iyo kayrkoodba way soo saareen aharkaas sanadkiisuna waa saxiix ayib qaala wuxuu yidhi imaamku xadaanaa abu yacquub isxaaq ibnu ibraahim alcadlu xaafid imaam awe qaala wuxuu yidhi xadaanaa maxbuub ibnu cabdiraxmaan alqaadi tarjamadiisa lama hayo qaala wuxuu yidhi xadaanii jaddii abu bakrin muxamed ibnu axmed ibnu maxbuub xaakimu wuxuu leeyahay samaaciisu saxiix wey qaala wuxuu yidhi xadaanaa axmed ibnu xamaweyhi isagana tarjamo looma hayo qala wuxuu uhi xadaana abu cabdiraxmaan alcataki cabdulaahi ah, cabdawn cabdullahi bnu cumaan almarwazi yani waxa weye muslim iyo bukhaari iyo sheekhoodii wey macnaha ayib maya muslim ka wariye waxaa ka wariya bukhaari iyo duhli iyo qolyo lamid qolyaa qolyo kale yaa ka wariya macnaha qala wuxu uhi xadaana abu cabdiraxmaan alcataki cabdan wey cabdullahi bnu cumaan almarwazi qala wuxuu uhi xadaana muxamed ibnu salaam albikandi waa muxamed ibnu salaam cabdullahi albukhaari albikandi ay weeyaan isagana macnaha qaala wuxuu yihi sa'altu waxaan weydiiyey cabdullahi ibnu mubaarak baan weydiiyey can nuzuuli leylati nisfi min shacbaan a ah, habeenka shacbaan niskeeda ah soo degiddiisa alla uu soo degayo can nuzuulihi ma idin qoryay meeshaa ha ama idinku daray nusuulihi in la dhahaa fiican waana sida makhduudaadka qaarkood ku taalla sa'altu waxaan weydiiyey cabdallaahi bn mubaarak waxaan weydiiyey can nusuulihi alla soo degiddiisa laylatan nisfi uu soo degayo habeenka ay niska tahay oo niska habeenkiisa oo min shacbaana shacbaana shacbaan markay niska tahay habeenkeeda habeenkaas soo degidda uu alla soo degayaan wax ka weydiiyey buri fa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi yaa daciifu daciif daciifyo fii kulli laylatin habeen kasta ayuu yanzilu alla soo degaa xadiiskaa wuu keeni doonaa xadiiskaasi ku saabsan laylatu nisfi min shacbaan iyo nusuulkeeda wuu keeni doonaa dibbu insha allahu tacala kaga hadli doonaa laakiin wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas yaa daciifu kan tabarta daranow fii kulli laylatin habeen kasta dhexdeeduu yanzulu alla soo degaa ma aha habeenka laylatu nisf min shacbaan ma aha keliya ma laylata nisfi min shacbaan may habeen kastoo alla soo degaa buuri fa qaala wuxuu ihi lahu isaga ee libni mubaarag weeye rajulu nin baa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan kayfa yanzilu see buu usoo degaa alaysa miyuusan ahaanin yakhluu mid uu marhanayo daalika almakaanu booskaasi minhu isaga xaggiisa miduu ka marhanayo soo ma aha buuri waa adiga lagu soo degayaaye markuu soo dego samada soko usoo dego carshigii korkiisii soo bannaanaan maayo ka madhan maayo waa arrinta hadda gaadlayni sooma carshiga korkiisii soo cidloobi maayo oo cidla-aan noqon maayo ilan yacni wuu ka soo oo wuxuu yihi samada sokuu yimid ah, soo ma jeed alaysa miyuusan hana yakhlu mid uu madhanaya dalika almakaanu booskaasi minhu xaggiisa miduu ka madhanayo sooma fa qaala markaasaa wuxuu ihi cabdullaahi cabdullahi cabdullahi wuxu ihi cabdullahi ibnu mubaarak wuxuu yidhi yanzilu wuu soo degi alle kayfa shaaa siduu doonu u soo degi kayfa shaaa meel baa bannaanaanaysiyo meel baa madhanaysiyo meel baa buuxsamaysiyo warkaasi waa kayfiye kayfiyada ha gelina waxaad tidhahdaa yanzilu kayfa shaaa warka intaa ku xig nusuulkana sug kayfiyada cilmigeedana ilaahay u dah ka gaabso saas way jawaabaha ay culimada salafku masalada ka bixinayaan waa isku wada mid waxaad mooddaa inay isu laineen inay isu laqineen isu dardaaran baad moodaa wa ficlan waxa weeye yacni waxa weeyaan hal meel bay wax ka wada qaateen hal meel bay wax ka wada qaateeno saxaabadii taabiciintii yaa arda loo wada ah taabiciintii taabicu taabiciintii halkaasaa laga wada qaatay saas daraaddeed hadday khuraasaan joogaan iyo hadday maqrib joogaan iyo hadday mashriq joogaanba jawaabtoodu waa isku wada mid leanna hal meel hal il bay ka wada cabbeen hal il bay ka wada cabbeen maana saas weyaan ayib wa fii riwaayatin ukhraa riwaayo kale dhexdeeda waxaa ahaaday oo lihaadihi lxikaayati xikaayadan u sugnaatay xikaayadan iyo sheekadan riwaayo kalooy leedahay ayaa macnaha waxa weeyaan waxaa dhexdeeda ku sugan anna cabdallaahi bnu mubaarak qaala inuu yidhi lirajuli ninkaa inuu ku yidhi idaa goortii jaa'aka uu ku yimaado alxadiidu xadiidku markuu kaaga yimaado can rasuuliillah sal alla alay slam rasuulka xaggiisa markuu kaaga yimaado fakhdac ukhduc lahu xadiidka ukhuduc buu yidhi kayfa kayfa ka baxa xadiidku rasuulka hadduu ka sugnaado qoorta dhiiba buuhi cala alra'si waalcayn nebi maxamed ma ka sugan yahay haa khalaas samicnaa wa Ah. maqallay yeellay intii rasuulku nooga sheegay ku ekaanay warkaagu intaa ha ahaadaba laakiin xadiiskii nebiga sal alay slam inaad kayf ka keento kayf kayf oo marka dambena ay dhici kartaba inaad diiddaba khatar wey markaas ayb wa fii riwaayatin ukhraa riwaayo kale dhexdeeda waxaaday oo lihadihi lxikaayati u sugnaaday ana cabdallahi bnu mubaarak qaala wuxuu uhi lirajuli ninka wuxuu ku yidhi idaa goortii jaaaka uu ku yimaado alxadiid waa ninka su-aasha kayfada keena wey macna iyo meelisoo ka madhnaan mayso idaa goortii jaaaka uu ku yimaado buu yihi alxadiidu xadiidku can rasuulillahi sal lla slam rsulka xaggiisa kaaga yimaado fakhdac u khuduuc lahu xadiidka u khuduuc u hoggaansan buu jooji warkaasi kayfiyadii wax laqrinaysa ya fa asqimii nin ha way dhici kartaa ayib way dhici kartaa oo macnaa waxa weeyaan fa asqi waxay noqonaysaa yacni waxa weeyaan u dheg raarici dhegta rido u dheg raarici oo si fiican u dhegayso yay noqonaysaa markaas isqaaga qaala imaamku wuxu uhi samictu waxaan maqlay alxaakima baan maqlay abaa cabdillaahi ahaa alxaafid ah waa xaakim yaquulu isagoo maqlay baan maqlay samictu waxaan maqlay samictudan marka waxaa iska le mu'alifka abu cuثmaan الsaabuni samictu alxaakima aba cabdillahi alxaafida yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay aba zakariya yaxya bnu muxamedin alcambari xaakim keyrkii baa tawhiiqiyey yaquulu isagoona waan maqlay samictu waxaan maqlay ibraahim ibn abi aalib xaafid buu ahaa yaquulu isagoona samictu waxaan maqlay axmed ibnu saciid ibni abi maryam iquu ahaa bukhaariiyo muslim baa ka wariyey waa min rijaali buhari wa muslim baan dhihila qaala anba'anaa buuhi samictu waxaan maqlay axmed ibnu saciid ibnu ibraahim abaa cabdillaahi aribaati ahaa yaquulu isagoo leh xadartu waxaan xaadiray buu majlis alamiira amiir majlis alamiiri amiirka majliskiisii ayaan xaadiray cabdillaahi bni taahir ahaa daata yowmin maalin maalin maalmaha ka mida ayaan amiirka cabdullahi bnu taahira majliskiisa xaadiray waa ninkii hadda aan ka soo qisadii hore ku jiray waay macanaa wa xadara walxaal xadara wuu soo xaadiray isxaaq ibnu ibraahimna uu soo xaadiray yacni wuxuu ka wadaa ibnu rahuya ama ibnu rahawayhi kolbataad akhridaba fa su-ila markaasaa la weydiiyey ibnu rahawayhi markuu majliskii amiirka yimid golaha amiirka yacni madaxdu waa adiga arkayo raciyadda iyo dadka waxay waxay golayaal bay sameeyaan loogu yimaado oo lala fadhiisto khaasatan nimankii hore kuwan hadda jooga mh kuwii hore waxay lahaan jireen majaalis ay culimmada la fadhiistaan oo iyaga qaarkood qaar baaba culimo ahaaba qaar baa culimo ahaa qaar baa muxadisiin ahaa cilmigaa dhagaysigiisa iyo yacni waxa weeye mudaakaraadkay marmar wax ka geli jireenoo marka majliskii amiirka uu dadka la fadhiisan jiray buu isxaaq yimid fa su'ila markaasaa isxaaq waxaa la weydiiyey can xadiiin nusuuli xadiidka soo degidda rabbi ku saabsan baa wax laga weydiiyey asaxiixun ma saxiix baa la yidhi huwa isagu xadiidku ma saxiix baa baa layidhi ma sugan yahay xadiidku ayib qaala wuxuu yidhi ibnu cam xadiidku horta waa sugan yahay min xayu sanad waa saxiix fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu isaga wuxuu ku yidhi lahu liisxaaq bacdu quwaadi cabdillaahi cabdillaahi ciidamadiisa qaarkood baa waxay ku yidhaahdeen ah, yani quwaad yani waa hogaamiyayaasha hogaamiyeyaasha oo ciidamada u hogaamiyo oo madaxda qaar ka mida oo meesha fadhiyey ayaa waxay weydiiyeen cabdullaahi ah, yani waxay weydiiyeen isxaaq fa qaala waxay yidhahdeen lahu isxaaq waxay ku yidhahdeen bacdu quwaadi cabdillaahi cabdillaahi hogaamiyeyaashiisa ka hooseeya isaga qaarkood baa waxay weydiiyeen yaa abaa yacquuba bay yidhahdeen cabdullaahi cabdullahi bnu daahirka amiirka wey amiirka macnaha waxa wey raggii ka hooseeyey madaxda ahaa qaarkood baa waxay yidhahdeen yaa abaa yacquuba abu yacquubow atascamu ma waxaad sheeganaysaa ana allaha alle tacaala korahayey yanzilu inuu soo degayo kulla leylatin habeen kasta a abu cabdillaahigu waa abu yacquubku waa kunyadii isxaaq we isxaaqo ma waxaad leedahay ilahay habeen kasta waa soo degaya waa la yaaban yihin qaala wuxuu yihi nacamha qaala markaasa wuxuu yihi bacdigii kayfa yanzilu see buu usoo degaya haddaad tidhi habeen kastuu soo degayaa kayfiyada noo sheeg fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu bacdigii wuxuu ku yidhi isxaaqu isxaaq wuxuu ku yidhi ahbithu alle horta sug fawqu horta kor ku sug buui horta waxaad sugtaa alle inuu kor jiro taa horta sug intaynaan ka wada hadlin nusuulka ile nusuulka waxaa ka dhalanaysa kor inuu jiro soo ma inuu kor jiraa ka dhalanaysa yacni markii lagu yidhahdo hebel wuu soo degay hebel wuu soo degay maxaa ka fahmaysa adiga ya inuu kor jiray ruu wax markii horeba hoos joogay markii horeba hadduu hoos joogay wuu soo degay miyaa la dhahaya wuu soo degay lama yidhaha kor wixii jiray baa la yidhahdaa wuu soo degay laakiin mid kula joogo markii horeba dhulka kula joogay wuu soo degay looma isticmaalo soo saas maa wuxuu ku yidhi marka bal horta intaynaan gaadhin nusuulka kayfiyadiisa intaana kaaga warramin bal horta waxaad sugtaa buuhi inuu kor jiray taa bal horta oggolow buuhi ayb xataa asifa ilaa aan sifeeyo buui laka adiga annuzuula soo degidda soo degidda ilaa aan kuu sifeeyon kuu sheege bal horta waxaad sugtaa inuu kor jiro faqaala rajulu ninkii baa wuxuu idhi yacni uhbituhu waan sugayaa alle fawqa kor baan ku sugayaa buui ogolaaday buuhi inuu kor jiro ah, ila waa lagu ilzaamiyey inuu kor jiro horta qiray haye isxaaq baa laga sugayaa marka inuu sheego kayfa yanzil soo ma kayfa yanzil waan kuu sheegi buuhi nusuulka laakiin bal horta qor inuu kor jiro korkii qiray baa la yidhi waa laga baxay asagiibaa hadda loo soo jeedsayoo marka waxaa laga rabaa wuxuu ballan qaaday inuu sheego kayfa yanzil baa laga sugayaa inuu ka jawaabo bal jawaabtiisa u fiirsa marka wuxuu yidhi faqaala isxaaqu isxaaq wuxuu yidhi qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajalla wuxuu yidhi wa jaa'a rabbuka waalmalaku safan safan jawaabtu waba taaba kayfa yanzil jawaabteeda ma rabtaa wa jaa'a rabbuka rabbigaa baa yimid wey waalmalaku malaa'igtiina waa timid safan safan iyagoo sabsanba ba yimaada aayaddu naskuma ku tahay inuu ilaahay imaanayo haa sifatu lmajii iyo sifatu lnuzuul iyo sifatu lityaan iyo waa sifaatu alafcaal khalaas sifadii oo aayaddii ku soo aroortay unbuu u keenay kayfiyadiina waaba ka waaba ka jeedsaday lanna kayfiyadani wax laga jawaabi kara maha ayb faqaala alamiiru amiirkii wuxuu yidhi cabdullaahi ahaa amiirkii cabdullahi aha wuxuu yidhi yaa abaa yacquuba abaa yacquubow haadaa kani aayaddu ay ka warramayso yowma alqiyaamati maalintii qiyaamada wey waa rag wax isla fahmaaya wa jaa'a rabbuka waalmalaku maalinta qiyaamadaa laga hadlayaa annaguna adiguna waxaad leedahay adduunkoo dhisan buu habeen kasta samadaasoo ka yimaadaa soo ma adigu midaanu kaa rabnay waxa weeye adduunkan oo dhissanoon aakhare la gaadhin iyo maalin qiyaamo soo degiddeedaasaanu kaa rabnaa amaa wajaau rabbuka waa aakharu wajaaa rabbuka taasi waa qiyaamo jawaabta u fiirso qaala isxaaqu isxaaq wuxuu yidhi acaza allaahu allaha ciseeye alamiira amiirke waman cidda u imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo midka imaanaya man cidee baa yamnachu u diidi alyawma maanta buuri haddaad ogolaatay buuhi qiyaamada inuu imaanayo maanta inuu yimaado yaa u diidi buuri saas way macana keliya masaladu waxay u baahan tahay uun in la helo uu nas odhanaya haddana wuu imaadaa a intay adduunyadu dhisan tahay inuu imaanaya nas in loo helo bay u baahantay naskiina waa la helayoo xadiidka nebiga sheegayoo habeen kasta inuu samada soke imaanayo ayaa la sheegay uu soo degaya soo ma jeed naskii haddii la helay maalinta qiyaamadu inuu imaanayana aada qirtay maantana inuu yimaado cid ka hor istaagaysa ma jirto saasuu marka kaga baxay isxaaq ibnu ibraahim calayhi raxmat ullah acaza allahu alamiira amiirka allaha cazeeye waman cidda yejii'u imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada eed u ogoshahay inuu imaanayo man cideebaa yamnachu u diidaya imaanshihii alyawma maanta yaa u diidi kara buuri maanta yaa ka hor istaagaya hadduu doono oo mashii'adiisa ku duraarsato siduu qiyaamadaba mashii'adiisa ugu imaanaya buu habeen kastana mashii'adiisa ugu soo degaya alla subxaana wa tacaala ila asamaai اdunya saas way macnaha ayib aarkaas isagana sheikhu اlalbani caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay isnaadhu saxiix sida mukhtasarulculuwiga uu macnaha waxa weye ku leeyahay isaguna waa sugan yahay oo isxaaq ibnu ibraahim alxandali ibnu rahwiya wuu ka sugan yahay isaguna ayib maanta intaan ku joojin hada billahi towfiq w allahuma w slm ala nabiyina muxamadi wala alihi w saxbi